aalamiin wsal allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah wamihluka dafi lasaxi karaba watarku an macdii shuruuci wajaba كأنشأ الصيق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعليق واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد bacda casakhlow laaqa aw shaka qad yarid hinan bian yafcaala can thaanin fuqiid wjaridan casaa aw irfac mudmara biha ida smun qaablaha qad ukira والفتح wlkasra ajis fi siini min naxwi casiitu wantiqa lfatxi zukin waxaynu kusoo guda jirnay afcaashii loo yaqaanay afcaal muqaaraba marka afcaalumuqaarabana waxaynuni dhammaan afcaalumuqaarabamooda ahee saddex qaybood baa loo qaybiya maa yadullu cala alrajaa iyo maa yadullu cala almuqaaraba iyo maa yadullu cala ashuruuc saddexdaasaa loo qaybiya marka afcaalumuqaaraba waa min tasmiyati lkulli bismi lbacdi baa la marka sheekhu raxima allahu wuxuu ka soo warramay khabarkooga iyo qaabka loola dhaqmayo halkan wuxuu doonayaa inuu ka waramo afcaashan wax tasarufaa jira waxaan tasarufin waxaa jira wax tasarufo oo maanta baynu afcaashan soo barannay mudaaricna uu ka yimaado ismi faacilna uu ka yimaado iyo waxaan tasarufinba iyagu maadinimo u laazima halkaasuu ka bilaabaya marka wuxuu yidhi wastacmaluu carabi way isticmaaleen mudaarican mudaaric ayay isticmaaleen liawshaka awshaka ayay u isticmaaleen wakaada weli kaada kaada ayay u isticmaaleen laa ghayru ay la ligayrihimaa laa ligayri awshaka wakaada awshaka iyo kaada waxaan ahayn mudaaric umay isticmaalin wazaaduu waxay ziyaadiyeen culimmadu muushikan muushik ayay ziyaadiyeen wuxuu leeyahay afcaasha baabkani ma gedgadoonto ilaa kaada iyo awshaka mooyaan kaada iyo awshaka iyaga waxaa laga isticmaalay mudaaric ayaa laga isticmaalay kaada iyadoo laga isticmaalay xalay soo qaadanay wamaa kaaduu yafcaluun aayadda qur-aanka u daliila iyadoo maadiga iyada way ku sugan tahay yakaadu zaytuhaa yudii iyo idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha mudaariciga qur waa ku sugan yahay awshaka culimada qaarkood asmaci waxa uu yidhi yuushiku unbaa loo isticmaalaa oo laftulmudaaric unbaa lagu isticmaalaaye maad lamaba aragba asmaci baa odhanaya laakiin zacmigaasi mid jayid a ah ma aha khaliil ibnu axmed alfaraahibi wuxuu sheegay in maadi loo isticmaalay baytushacr baynu kusoo qaadanaa xalay walow su'ila annaasu turaabaa la awshakuu idaa qiila haatu an yamaluu wayamnacuu walow su'ila annaasu dadka haddii la weydiin lahaa aturaaba caro dadka iska daa wax kale adduunya iska daa carro la weydiin lahaa la awshaku waxay ku dhowaan lahaayeen idaa qiila marka lagu dhahda haatuu la kaalaya an yamaluu inay daalaan oo wayamnacu ay diidaan ku bakhaylaanba carrada lafteeda waayo rasulkaa tilmaamay alayh isalaatu wasalaam markaa maxalushaahidku uga deliishanaya khaliil axmed alfaraaidi waa maxay waa awshaku waa maadi weeyaan waa maadi wey iyadoo mudaaricana xadiiska rasuulka ayay ku sugan tahay yuushiku an yaqaca fiihi ah, yuushiku man xaala xawla alxima yuushiku an yaqaca fiihi baytu shaacirkii xal aan kusoo qaadanayna waa jiray yuushiku man fara min maniyatihi fii bacdi khiraatihi waafiquha waxa soo degdegaya ruuxa geeridiisa ka carara mar un isagoo ismoogan inay geeridii la kulanto kadibna dab ay kaga siiso waa yuushi waa mudaarici markaa waa la arkay iyadoo mudaarica iyo iyadoo maadi aba waa la arkay wuxuu halkaa ka sii wadaa sheekhu oo uu yidhi wasaaduhu waa maxay macnaheedu waxaa la arkay ismi faacil oo ay leedahay awshaki ismi faacil oo ay leedahay awshaki oo waa maxay waa muushiki weeyaan markaa maxaa ka yimida awshaka mudaaricna waa ka yimiday ismu faacilna waa ka yimiday maxaa u daliila waa baytu shaacirkan fa muushikatun ardunaa an tacuuda khilaafa alaniisi wuxuushan yabaaba baytu shaacirka fa muushikatun mid ay u dhowdahay weeyi ardunaa dhulka yagu an tacuuda in ay ahaato hiya ardadu khilaafa alaniisi ay bacda alaniisi wehel dabadii wuxuushan aydaata wuxuush mid bahalo u saaxiiba yabaaban wa yabaaban iyo baaba kharaab maxarjeedkan waa maxay waa muushikatunta weyaan u fiirsada muushikatun waa waa ismu faacil oo ay leedahay awshaka ismiga faacil damiir baa ku istitaara lagu camal falayahay ardunaana waa mubtade muahara muushikatun dhinac marka laga eego waa mubtade waa ina camal fala saad faacilkeedu waa mustatir ismigeedu waa mustatir khabarkeedii mee ila afcaashin waxay ahay tacmalu camal kaanay shaqaysaay waa an tacuudadan weeyaan tacuuda wey ismigeedii cabdifataax tacuuda horta waa min afcaali maxay caada waa min afcaali min afcaali kaana weeyaan kaaniyo walaaliya soo ma garanan waa saddex iyo labaatan ficil weeyaan bimacnaa saara fi lafcaali cashrun taxawala aadaca darjiic litaknam waraaxa qadaasta xaalarta dafaqcuud waxaa rafaha kaha wallaahu aclaam caada markaa iska ilaaliyo iyana ku dhuumanin caada bimacnaa saare weeyaan imika caada u noqday ma aha an tacuuda an tasira inay ahaato wey khilaafadana khilaafal aniisi khilaaf waa bimacnaa bacda aayaddii qur-aankii baa u daliila farixa almukhalafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuulilah ay bacda rasuulilahi weyaan marka khilaaf anisi bacd anisi weyan maxalushaadkeenu ka qaadan intaaso dhan inagu dawkiina waa muushikatunta weyan wax kale ogama socon haddaba waxaad ka warantaan sheekhu wuxuu inoo sheegay mudaaric ay leedahay awshaki iyo mudaaric ay leedahay kaadi iyo ismu faacil oo ay leedahay awshaki kaadi ismu faacil ma jira mise ma jiro sheekhu halkan umuu sheegay laakiin kitaabkan kitaabka laga soo ikhtisaariyey alkaafiya ayaa sheekhu ku tilmaamaya kaada lafteedu in ay leedahay ism faacil in ay leedahay ism faacil inay leedahay baytu shaacirka hoose u daliila waayahay amuutu asan yowma rijaami wainanii amuutu asan yowma rijaami wainanii yaqiinan laraanun bi ladii ana kaa'idu amuutu waan dhimanayaa buuhi asan murugo darteed baan la dhimanaya yowma rijaami maalintii rijaam aanu murugaysanin waa maalin dagaal dhacay maalintaa dagaalkii dhacay iyo hawshiina soo gaadhay murugo aan ka murugaysana darteed baanu dhimanaya bui shaacirkani walxaal inanii anigu la rahnun waa faclun bimacnaa mafcuul la rahnun ay la marhuunun mid u rahan aalla aan ahay yaqiinan ay rahnan rahan rahankaasoo yaqiinan hubaal ah biladii kii ayaan u rahan aallaa ana anigu kaa'idun mid ku siganaya aan ahay khabarkiibaa go-an aatiihi mid la yimaada maxalsheedkan uga socna waa maxay waa kaaid de kaaid kaaid oo ismi faacilo ayuu leeyahay ah kaada marka imisaynu haynaa afcaasha maxaa tasarufa awshaka maxay yeelatay mudaaric maxaa kaloo yeelatay ismi ismi faacil kaadina maxay yeelatay mudaaric maxaa kaloo ku sheegay kitaabkiisa kaafiyaa sheekhu baytu shacirkana uu daliilu yahay in ismi faacil leeyahay labaynu haynaa soo ma labaynu haynaa oo kaadee kaada yakiidu kaaide baaca yabiicu baaicde qaala yaquulu qaa'ilde soo intaas lamaynan fahmi hadaba waxa jira ina maalik baa saa isagu aba in labadan ficilun ay tasarufaan saaxibulinsaaf wuxuu soo naqlinayaa in loo isticmaalo casaa muaaric inuu ka yimaado ficilka casaa soo ma garanataan casaa lafteeda inu ka yimaado weliba laba baabbay martaayo fahiya waawiyun aw fa huwa waawiyun wa yaaiyun waawina waa noqdaa yaaina waa noqdaa casaa yacsi casaa yacsu ismi faacilna way leeda waa maxay caasin haddaba sinska la casa maada waa tii siinka weeyaan casaa yasu casaa yasi ismi faacilna way leeda waa caasin casaana u geeya saw saddex ficiloo mudaaric ka yimaada mahayno saaxibljawhar isna wuxuu soo naqliyey oo uu leeyahay tafiqina mudaaric bay leedahay tafiqa tafiqa oo min baabi ficila yatfaqu dufuuqan iyadna mudaariceega u geeya waa imisa afar wuxuu soo naqliyey kisaayi isna wuxuu soo naqliyey jacaliina mudaaric leedahay jacala yajcalu jacalo u ah, gudagelaya u geeya oo wuxuu soo naqliya waxaa la dhahdaa ina albaciira layahram xataa yajcala idaa shariba almaaa majjahu ina albaciira layahram awrku waa gabooba xataa yajcala ilaa uu gudagalo idaa shariba almaaa biyaha marka wacba majjahu inuu soo tufada biyuu xajisan kari waaya kadibna iska sii daynaya yajcala idaa shariba almaaa majjahu taanayna u geeya waa imsa shan ficil baa laga keenay muaaric ismu faacilna saddex buu ka yimaadaa mid sheekhu inoo tilmaamay oo muushik ah oo awshaka iyo kaadoyna maaligu tilmaamay oo kaaid ah iyo casa oo ismiga faacil caasin loo arkay waa imisa saddexdaa ismu faacil baynu u haynaa shanna maxaynu u haynaa mudaaricni baynu u haynaa marka intaasubaa ka tasarufa inta kale miya maadinimadaas may ku dul dhimanayaan tasarufaad male intan xitaa aan tilmaamnay amar iyo wax kale male jid iyo welima arag ma jirto intaad aragti way ku dul joogsanaysaa marka shantaa ficilna mudaaric baa loo arkay saddexdaa ficilna ismu faacil baa loo arkay inta kalena waa maxay waa maadinimadaasay laazimaya wastacmaluu carab baa loo celinaya ama nuxaad mudaarica waa mafcuulkeegii liawshaka ficil bay jirtay laamtani maa qusida lafduhu fahuwa smun wuxuu doonahaada qaacidadaasaad marsiinaysaa wakaadana ku cadaf laadani waa caaifa culimay hayruna waa maxay waa macduufkii la cadfay yaa lagu cadfaya awshaka lagu cadfaya oo sawta la bineeyey ya dee idaafadii baa laga gooye mayru idaafa laazimta maan idaafadii laga gooy idaafadii baa laga gooye markaa macnuu waa maxay laa hayru laa liayrihimaa weyaan liayri awshaka wakaada wazaadu muushikana waa iska cadday wastacmaluu culimmadu way isticmaaleen mudaarican mudaaric bay isticmaaleen liawshaka awshakay u isticmaaleen wakaada kaaday u isticmaaleen laa hayru laa ligayrihimaa labadan waxaan ahayn mudaaric umay isticmaalin ma fahanteed wazaaduu culimmadu waxay ziyaadiyeen muushikan muushikna way ziyaadiyeen oo ismu faacil weyaan ka gudub bacda casaklow laqa awshak qad yarid hinan bian yafcala can aanin fuqin laqmada u fiirsada qadda ka bilaaba qad yaridu inuu soo arooraa la arkaa hinan ay istiqnaaun ku deeqtoomid bian yafcala an yafcala lagu deeqtoomno an juzin juzna lagaga deeqtoomo juska oo haani labeeya juska oo fuqida la waaye bacda casaa casaa dabadeedna u soo arooro ikhlow laqa dabadeed u soo arooro aw shaka dabadeed u soo arooro waxaanu soo baranay afcaashan wax tasarufiiyo waxaan tasarufin halkanna wuxuu sheegayaa sawkaan iyo maynaan soo baran wax naaqisii iyo wax taama halkaynu ku soo qaadanay wadu tamaamin ma birafcin yaktafi wamaa siwaahu naaqisin wanaqsu fi soo samaynaan soo baran afcaashan lafdoodii labaa loo qaybinaya maa yakunu taaman wanaaqisan iyo maa yakunu naaqisan wax taam iyo naaqisba noqda iyo wax taam wax naaqisuuna armislafani wax taam iyo naaqisba noqda iyo wax naaqis un iyagu ah saddex ficil baa iyagu naaqisna noqda taamna noqda naaqis bay noqdaanoo marfuucna way u baahan yihiin mansuubna way u baahan yihin taam bay noqdaanoo marfuuc keliya ku kaaftoomeenoo mansuuba markaa saddexdan ficil casa kowdha iyo ikhlawlaa iyo awshaka waa mise ficil sow saddex ficil maa saddexdaa ficil taamna way noqdaan eh? naaqisna way noqdaan imise ficil ba hortaa afcaal muqaraba waa eh, mise waay imise ahan lix iyo lix iyo toban ficil bay ahan koob iyo toban waxaanu ku marnay kitaabka inoo dhigay lixna waynu soo ilxaaqinay lixdana soo ilxaaqana maxaa ahan ya toddobiy toban ma ya toddobiy toban ma koob iyo toban unug lix ugeede toddobiy toban sooma lixdiina soo laxaaqina maxaa ahayd qaamo oo bimacnaa sharaca habbo oo bimacnaa sharaca halhalo oo bimacnaa sharaca sharacoodda iyadu sharcaba aqbalo oo bimacnaa sharca ya qarubo oo bimacnaa sharca lixdaa ficil bayna sooma lixdaa ficil bayna soo ilxaaqinay markaa e, e, todobiyo tobankii saddex ka jar afariyo toban ba kusoa ma afariyo tobankaa kale maxay laazimayaan naqsi bay laazimayaan yow taa marnaba ma noqdaan saddexdan ficil lakin maxay noqdaan mar afariyo tobankaasay ku biirayaan oo naaqis bay noqonayaan marna way khilaafayaan oo taam bay noqonayaan oo marfuuci bay ku kaafdoomayaan oo mansuub uma baahna war intaa waa saddexdan ficil oo keliya dala saddexdaasun ku duldega saddexdan ficil weliba shardi baa yaala waa maxaa shardiga yaala waa in uu daba dhaco ficil mudaaric oo lagala hormaray antimasteriyadahay maxaa ka dambeeya ficil mudaaric u fiirsada ficilka mudaaric maxaa ka horeeya anmasteriya ka horeysa shardiga waa in la helo shardiga waa in la helo tusaale waa maxay casaa an yaquuma oo kale weyaan imika casaa an yaquuma iminka casaadani waa maxay waa ficilkan aan ka sheekaynayna maxaa daba yaalla an yaquumaa daba yaalla soo an yaquuma antan mina masteryahayn masterkaa aan soo dhalaalinayna ayaa faacil casaa waa bes mansuuba ma baahna marka marka maxaa ku filaaday juskii labaad muxuu ah juska labaad waa khabarka de khabarkii maxaa kaga filnaaday an yafcalaa kaga filnaaday misterka aynu soo dhalaalinayno antan misteriyada iyo madkuulka ay gashay aynu ka soo xarirayno ayaa kaga filnaaday maxay juskii labaad oo khabarka ahaa idan marfuuc bay ku kaafsoomtay marka casaa an yaqume casaa qiyaamuhu weya or misle fanaynta ikhlawlaqa an yatiya aw shaka an yafcala marka maxaan idin idhi saddexdan ficil waxay noqonayaan taambay noqonayaan laakiin maxaa shardi ah waa inay daba dhaco ficil mudaaric oo lagala hormaray almasteriya waa inta masterka aynu soo xarirayno ayaa u noqonaya faacil an yafcalaana ka kaafiyaysa maxay mansuubkii ay u gudbi lahaayeen intaa ma isla fahmi haddaba u fiirsada shardi baa sii raacaya shardiga sii raacaya waxa uu yahay an yafcalada lafteeda ficilkaa mudaaric ee anta masteriyadu ay ka horayso waa inaanu daba ay asaxayso ficilkan anta eh, ficilkan ay anta ka horaysaa inuu rafciyey waxbaa isgalgalay maxaan idin idhi an yafcalada ficilkaa mudaaricaynu u shardinay almasderiyi inay ka horayso waa inaanu ka dambaynin oonu daba dhicin ismi daahiri ismigaa daahirkaana ay asaxayso in uu rafciyey ayo ficilkan antu ay ka horaysade haddee kaa la helo miya maslada waa lasu khilaafsan yahy khilaafbaa ka jira khilaafbaa ka jira oo culimmadu waxay leeyihiin qaar kaana casaadani eh, waa taamadii ay ahaydun oo faacilkan iyaa iska leh ficilkana iska leh anta ay ka horayso idan antan iyo waxa ay gashay masderkaynu ka xariraynaa faacil buu yahay ayo casaadii hore ayuu faacil u yahay culimada qaarkoodna waxay leeyihin mayane horkaa waa maxay an wamaa dakhalat calayhi fii maxali rafcin faacilun marka casaad waa taama culimada qaarkoodna waxay mayane an wamaa dakhalat calayhi sadat masada alismi waalkhabari ya antan iyo waxaan ay gashay waxay awday oy dabooshay halkii ismiga iyo halkii khabarka waxay lamid tahay afcaasha inoo soo socota afcaalulqulub soo ma garanaysaan saw tacliiq kuma banaanaan jirin axasiba annaasu an yutraku xasiba labadeedii mafcuulmeed waa laga tacliiqiyey an yutraku baa tacliiqiysa soo maa sidaa soo kalea loo tacliiqiyey kuleyin iyaguna saasoo kalea loo tacliyey saasay culimadu ku tagsan yihin inay maalig laftii saasaa ku tagsan laakiin jamaahiirtu waxay leeyihin maya waa inaynu nidhaahno anta iyo waxay gashay fii maxalli rafcin faacilun aan nidhaahna leeyi misl fahne marka maxaa ka soo baxaya casaa iyo ikhlawlaqa iyo awshaka taam bay noqonayaan laakiin xillimay taam noqonayaan marka dabadoodu dhaco ficil mudaaric oo lagala hormaray an masdariya xillima itifaaq tahay masaladu markaanu ismi daahiri aanu ka dambayn ficilka laakiin ismi daahiri haddii uu ka dambeeyo waa masale khilaafiye ah oo culimmada qaarkood baa leh ficilkan waxaa la odhanayaa antan iyo waxay gashay saded masada ismi walkhabari culimada qaarkood waa mayane naqsigii waxay daa'imaysaa un taamadii ay ahayd oo waxaa la odhanayaa antan iyo waxay gashay saded masada ismi walkhabari intaa maslfan ya mise waxbaa adayg ba ku jira maadka ila tahay meelahaas ka se akhrisan doontaan insha alla marka qadyarid aacilki waa hinan waana masder ban yafcala bacda xarfi jara an yafcal oo wada socota waa xikaaya waa lagu xikaayoonaya hinan oo masdera lagu tacalujinaya ila waa lagu tacalujiyaa laabuda liljari min atacaluqi bficlin oo macnaahu naxw lmurtaqi can aanina kusii tacaluji fukidan naabifaacilkayga aanigaa loo celinaya bacda casaa yeridda kusoo taalujiya yeridda kusoo tacalujiya yeridna maxaa loo reebay waa rawiga de rawigan weyaan ila yeridu ficilkiiska weyaan wuxuu yidhi qadyaridu inuu soo arooraa la arkaa hinan ay istiqnaaun ku deeqtoomid bian yafcala an yafcalo lagu deeqtoomo an aaninay an juzin juzna lagaga deeqtoomo juska oo aanin labeey juska labeey waa khabarkiide juskaasoo fuqida la waayey huwa juska bacda casaa casaa dabadeed inuu soo arooraa la arkaa ikhlowlaqa dabadeed inuu soo arooraa la arkaa awshaka dabadeed inuu soo arooraa la arkaa marka maxay ka dhigan tahay saddexdaa ficil maxay noqonayaan taamna way noqdaan naaqisna way noqdaan intaa wixii ka soo intaan isla fahni bayidkaan intaan kaga gudubno wajaridan casaa aw irfac mudmara bihaa idasmun qablahaa qad dukira wajaridan qaawi yo qaawi casaa casaa qaawi min almudmari damiirka qaawi aw irfaca mar rafci bihaa casaada mudmaranay damiiran damiirku rafci idaa dukira marka la sheego qablahaa iyada horteed ismun ismi marka la sheego ismigaasoo musnadu ileyh xaggiisa wax loo tiiriyey qad dukira la sheego huwa ismiga waay halkana wuxuu ku tilmaamayaa khasaa'is ay leedahay casaadu wax iyadu ay la gaar tahay oo walaalaheed ay kala gaar tahay waa maxay waxa ay walaalaheed kala gaar tahay haddee haddii casaada ka hor ismi lagu sheego casaada laba arrimood baa ku bannaan in damiir lagu istitaariyo in damiir lagu idmaariyo oo damiir baa ku jira la ydhaho kuhoos qarsoon una noqonayo maxay ismiga iyo in la ydhaahdo mayna damiir ma rafcinayso labada qowl baa ku jira maxaan idiri suurada hore casaa horteed in la sheego ismi daahira caadiya casaada maxaa ku bannaan laba arrimood baa ku bannaan laba wej inaynu nidhaahno damiir baa ku qarsoon damiirkan ayuu noqonayaa ismigan horteed la sheegay iyo in la idhahdo damiir kuma qarsoona waad misle fahne labadan madhab waa luqatu bani tamiim iyo luqatu ahlixijaaz weeyaan banu tamiim waxay leeyihiin asaada waxa ku qarsoon damiirbaa ku qarsoon damiirkan ayuu unoqonaya ismigan ka horeeyu unoqonaya ahluxijaazna waxay leeyihin mayana damiir kuma qarsooni leeyihi tusaalead ku fahmaysan eega zaydun casaa an yaquuma ya horta casaada eh, khabarkeega ma an baa la daba dhigi jiri ma kaiir bu mise aliil kaiir bu saxiix kaiir bu aha eeg zaydun casaa an yaquuma so ma aragtaan iminka casaa maxaa ka horeeya ismi waa ka horaya ismi daahir muna ka horrid haddaba waxay banu tamiim asaadan aynu nidhaahno hee damiir baa ku hoos jira damiirkana yuu u noqonayaa zayd buu u noqonaya oo waa maxay leeyihiin zaydun zayd asaa waxa uu yahay huwa zayd an yaquuma inuu kaco sidaa aan nidhaahnay leeyihin war mislfan yaa saa ku tagsan waa banu tamiim wey ahlulxijaazna waxay leeyihiin may war sida ayaynaan odhanin sideeda aan ku dayno aynu nidhaano maxay zaydun zayd asaa waxa mudan an yaquuma inuu kaco marka u fiirsan halka kala socdo banu tamiim maxay ku wadaan waa naaqisay leeyiinde idan damiirka mustatir waa ismigeedii an yaquuma antan iyo waxa ay gashayna fii maxalli nasbin bicasaa casaada khabarkeegii weyan ahlulxijaazna maxay leeyihin waa taamay leeyihin waa taamay leeyihin masterkan aan soo xarinaynunbaa faacil u abay ah leeyihin ya war intaan <laughs> isla fahno culimo tusaalahaan ku fahmi karnaa damiir u noqonay say wax u rafcisayo sayna wax u rafcin waxaan ku garan karnaa tusaale ahaan marka taniye loo tiiriyo ama jamac loo tiiriyo ama taniis loo tiiriyo tusaale faacilkii muu noqon mufrad mudakara muu noqon wuxuu noqday mufrada muanatha mufrada muanatha he ayuu noqday maxaa la samaynaya haddee mufradan waana taa noqon ficilka maxaa la gelin jiray tawtaniif in la geliya wa waajib lailxaaqiya mina waajib noqonayn haye maxaa tiri marka hindun casad eh, an taquuma hindun casad an taquuma idan ficilkaa maxaa ku hoos jira iminka dee damiir baa ku hoos jira de casad bayna tusinaysaa casad bayna tusinaysaa marka halka farqiga lagu kala garanaya luqatu tamiim iyo luqatu ahlulxijaaz waa taniyada iyo jamca iyo taniidka tusaale hindun casat an taquuma iminka barutamiim maay leeyihin waan camal siinayna bay leeyihin hindun hinda hindun hinda casad waxay mudan tahay hiya hindi an taquuma ay qiyaamaha an taquuma ay qiyaamaha idan ismigi waa mustatir oo wuxuu noqonayaa maxay ismigaa hore damiir baa ku istitaaran damiir bi rafcisanasa an taquumadana waa maxay msterkan la xarinayaana waa fii maxali nasbin bicasa waa khabarkeedii wey wazaydani casayaa casayaa eh, an yaquumaade wazaydani labadii zayd casayaa waxay mudan yihiin an yaquumaa inay istaagaan waa banu tamiim biyo anas marinde mana saxayn wazayduna casaw an yaquumuu wlhindaatu casayna eh, an yaqumna an yaqumna markaa banu tamiyug saasleeyihin banu xijaas hadday tahay ka waran dee waxaanu ka wada jar hindun hinda casaa waxa mudan baad iska odhanaysaa an taquuma inay istaagto waa taamo weeyaan wazaydaani labadii zayd casaa waxa mudan an yaquumaa inay istaagaan wazayduuna zayduntii casaa waxa mudan an yaquumuu inay istaagaan walhindaatu casaa an yaqumna damir lama xidhiidhinaysid ila ficilki waa taame kuwa horena ficilkaa naaqis ahaa banu tamiimna qur'aankuna luqadu ku yimiday luqatu ahli xijaaz laa yaskar qawmun min qawmin casaw baa la yidhi casaa an yakuunu u fiirsada markaa banu xijaaz weyaan luqadooda banu xijaaz iyagu saasay leeyihin haddaba u fiirsada markaynu leenahay arrajulaani casaa an yaquuma arrajulaani waa mubtade saaad u fahantaan casaana waa ficil taamaynu odhanana an yaquuma antani waa masderiya yaquuma waa ficil mudaari masuumun bian wa calaamatu ismin xadfa nuun aliftani waa faacilkii ya an wamaa dakhalat calayhi eh, fii maxalli rafcin faacilu casaa faacilka casaa mayna ila marfuuc bay iskaga kaabtoonde wa jumlatu casa wamaa dakhalat calayhi fii maxalli rafci khabarin mubtadade mubtadi ole khabar u tahay haddaynu luqada kala raacnona arajulaani casayaa casayaa an yaquuma azr rajulan waa mubtade casayaana waa ficil naaqisa ila alifka faacilkeed ismigeedii ah an yaquumaa jumlada dambana waa maxay aynu dhalaalinanaa waa khabarkeedii wey jumlada casa iyo waxay gashayna dee mubtada horaa iyo khabaru tahay mar kasta war intaa ma isla fahni markaa maxalushaahidku waa maxay beydka macnihiisu inaad fahantaan baan doonaya haddii casaada uu ismi ka hormaro casaadii laba wej baa ku banaan inaynu idmaarino aynu nidhaahno damiir baa ku jira u noqonaya ismiga hore iyo inaynaan idmaarin haddaynu idmaarino waa luqatu bani tamiim waxay ku wadaan inay tahay naaqisa haddaynaan idmaarinna waa luqatu ahluxijaas waxay ku wadaan in ay tahay taama marka laba wej baa ku banaanaanaya laba wej baa ku banaanaanaya wajaridan nuunka ku jira waa maxay waa nuunu tawkiid alkhafiifa hadday taqiilo tahay maxaa la odhan laha jaridanna baa la odhan lahad wajaridan casaana biqasti laftigaa bay mafcuul ku tahay warfac mudmaran ay damiiran wajaridan dhartir ama qaawi asaa aawi mutacalaqeygii baa go'ane min almudmari damiirka qaawi aw irfac ama rafci bihaa casaada mudmaranay damiiran damiirku rafci xilima idaa dukira marka la sheego qablahaa casaada horteed ismun ismi marka la sheego ismiga oo musnadun ilayhi xaggiisa wax loo tiiriyey qad dukira la sheego huwa ismiga baydkaana si fiican u fahnay la tahay walfatxa walkasra ajis fi siini min naxwi casaytu wantiqa alfatxi zukin wuxuu yidhi wajista qaata wowga qaado ajisula tag waajis banee alfatxa fatxa banee walkasra kasra banee fi siini siinta dhexdeeda ku banee min naxwi casaytu xaala kawnihaa kaainatan xaala kawnihaa siinta ahaanshaheega kaainatan mid ka ahaatay ay tahay min naxwi casaytu casaytu iyo wixii lamid ah wantiqa alfatxi ay wantiqaau lfatxi fatxaha la doorashadiisa zukina waa la ogaaday huwa intiqaa halkan muxuu ka wadaa culimo wuxuu ka wadaa casaaso ma garanaysaan ya casa haddii loo tiiriyo damiir rafco mutaxariga siinteeda laba wej ku banaan qaabka loo dabdinayo loo xarakaynayo casa haddii lala xidhiidhiyo damiir rafco mutaxarigo isminimo u qaadato taadi taa faacilka ahayd ama nuununiswi ama na adaalatu cala faacil soo ma garanaysaan damiir rafca mutaxariga soo ma garanaysaan intii mid ka mid a ah haddii lala xidhiidhiyo siinteeda laba wej ku banaan qaabkeeda u xarakaynaysid wlkasru wraajixu alfatxu waxaa banaan inaad tiahdid asaytu waxaa banaan inaad tiahdid casiitu laakiin maxaa fiican inaynu kor dhigno inaynu idhaahno casaytu haddii aan lala xidhiidhin ka waran bamir rafco mutaxariga haddii aan lala xidhiidhin ka waran maxaa waajiba fatxaa waajibata casaabaad iska odhanada casii ma odhanaysid casuuna ma odhanaysa casaabaad odhanada muxuu ka warramayaa beydkani casaa haddii loo tiiriyo damair rafca almutaxarig siinteeda qaabkaad u dabdinleedeed u xarakayn lehed laba wej baa ku banaan alfatxu walkasru yaa raajixa fatxaa raajixa haddii aan lala xidhiin dabmin rafxa mutaxarig ana fatxa haddaba waaba intaaba waa masle faane marka ajis waa ficil amro min ajaasa laga keenay alfatxa waa mafcuul muqadama walkasrana ku cadaf fi siini ajista iskala tacaluji min naxwi casiitu siinta ka xaale wantiqaa waa masder intiqaadani waa masderu intiqaahu ay ikhtaarahu masderkeedii weeyaan lidaruura ayuuna u qasriyey wantiqaau lfatxi waana masdarun mudaafun limafcuuli bacda xadfi faaxili wantiqa alfatxi fatxaha la doorashadiisa maanad arkin qaabkan u laqmaynayo haddee soo qadarasanaan maxay noqon wantiqaau ka adiga doorashadaada alfatxa fatxa a doorato bay noqonaysa saasay noqon iyo faacilkii hadee soo qadarta marka casaa laba khaas buu u sheegay laba khusuusiye ayuu u sheegay khaasiyada koobaad idaa taqadamahaa ismun daahirun jaaza fiiha atamaamu wanaqsu casaa laba khaasiye ayuu sheekuu sheegay khaasiyada koowaad waa maxay haddee ismi daahir ical lagala hormaro casaa casaa laba qowl baa ku banaan atamaamu iyo wanaqsu waa luqatu bani tamiim iyo luqatu ahlilxijaaz masalada labaadna waa maxay yajuuzu fii siiniha alfatxu waalkasru ida اtasala biha damiiru raaficun siinteeda laba waj baa ku banaan fatx iyo kasro haddii lala xidhiidiyo damiir rafca mutaxariga waa inta wuxuu yidhi sheekhu waajis banee alfatxa fatxa banee walkasra kasr banee fi siini siinta dhexdeeda ku banee min naxwi casaytu xaala kawniha kaainatan min naxwi casaytu casaytu iyo wixii lamida xaalada ka ahaatay wantiqa alfatxi wantiqaau lfatxi fatxaha la doorashadiisa zukina waa la ogaaday huwa intiqaaha waa la ogaaday casaytu waxaan mudanahay baad odhanaysa waa taalmutakalimkii casayta waxaad mudan tahay casayti waxaad mudan tahay casaytuma waxaad mudantihin asaytum jamcina asaytunna hadday doontina wada kasriba laakin fatxa ayaa raajix waa marka lala xidhi hadii aan lala xidhiidhina fatxa kolka horeba raajixayo casaabad oranaysa wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk